alxamdu lilah wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wعalى alihi waصaxbihi wman ihtadaa bihudah wabacd aلsalaamu calaykum waraxmat اllahi tacaala wbarakaatu ahla wasahla ayuha اlإkhwa waxaa inoogu dambeeyey mabxadkii uu sheekhu kaga hadlay ashaad xadiiska anwaacda xadiiska daciifka ah, waxaa ka mida ah baan nidhi xadiis nooc la yidhaha ashaadi ashaadi wuxuu mualifku inoo sheegay isagoo aimada ka soo naqlinaya sida imaam shaafici oo kale inaanu shaadku ahayn in raawi wargaleena oo hiqo ah ama saduuq ah oo warkiisu la qaadanayo inuu wariyo war aan dadku la waranin kaa shaad lama yidhaha bu kuuri soo ma shaad lama yidhaahdo in raawi wargalaanihi uu wariyo xadiid aan cidi la warin macnaheedu baa haddaynu cibaaradaas si kale u sheegno waxa weeye in raawi fiqa ah ama saduuqa inuu xadiis la tafarudo oo isagu weriyo oo aan xadiiskaasi mutaabaca aanu lahayn xadiiska mashaad baa la odhanaya mise magac kalaa loo yaqaana ya magac kalaa loo yaqaana maxaa la yidhahda hmm? maxaa la yidhaha xadiiska raawi baa wuxuu la tafaruday xadiis raawigaa xadiiska la tafarudayna waa raawi wargaleena ariib baa la yidhaha soo ma su-aasha haddaynu su-aal kale ku labno su-aal kale haddaynu ku nabno ama raacino ama ku labayno xadiis kasta oo gariibi ma daciif ah nacam hal kullu xadiisin gariibin daciifun kullu xadiiin hal kullu xadiiin gariibin daciifun daciif maaha laysa kulu gariibin daciifan soo ma waay idan shaad waa maxay shaadku waxa weeye inuu raawi uu wariyo nin fiqa ah raawi wargalayn inuu wariyo xadiis dadku la wariyeen inuu u wariyo qaabaanay u warin ma aragta hadda ya sidaa awgeed baa waxa loo yidhi maxay shaad waa kii dadka maray ama ka gaar noqday wey waadix soo ma hahe waay waxa uu inoo sheegay in culimada aimada muxadisiinta qaarkood waxa uu m sheegay musanifku in cibaaradaas ay soo wada gelayaan imaam shaafici muxuu yihi laysa laysa shaadu min alxadiisi an yarwiya hiqatu maa laa yarwi gayruhu inama shaadu an yarwiya hiqatu xadiidan yukhaalifu maa rawa maa rawa annaas ay maa rawa hiqaat ma aragtaad cibaaradana ha u fahminun in lagu leeyahay qofka xadiiskiisuu shaad noqonaya waa ninka hiqada ah saasuun ha u fahmin ee waa nin nin kasta oo wargaleena ama iqa ha noqdo ama saduuq ha noqdo si kale haddaanu idhaahdo raawigii xadiiskiisu saxiixa noqon jire fiqada ahaa unbaa haddii uu dadka khilaafo xadiiskiisu shaad noqonaya oo raawigii xadiiskiisu xasanka u ahaa ee saduuqa ahaa hadduu isagu sidaasoo kala sameeyo xadiiskiisu shaad noqon maayo ha u fahmin sidaase iqa waxaa looga jeedaa halkan nin wargaleena ma aragtaad si awgeed ba sheeku wuxuu ku yiri sida cibaarada fiicani waa in la yidhaahdo mukhaalafatu lmaqbuul ninkii xadiiskiisa la aqbalayay inuu khilaafo liman huwa awlaa minhu cid ka mudan oo ama karatan uga mudan ama fi limaama uga mudan iyo walqadari washani ama fi lxifdi waadabdi uga mudan ma aragta hadda ya ama fi karati lmulaazamati walistimraariya uga mudan waxaa kaluu sheekhu inoo sheegay in aimada qaarkood shaad ku shaad ku magacaabaan raawi aan wargale warkiisa uu gaarka la noqdaa aan looga qaateen ahayni xadiiska uu la tafarudanayo in culamada qaarkood shaad ku sheegaan wnga anigi kugu eri odayaasheena dhaqanka waxaad ka maqlaysaa mararka qaarkood iyagoo la leeyahay war noocaasaa soo dhacay oo warkaasaa la sheegay markaasay waxay odhanayaan warwarka ayaa sheegay warkaasi waa war waa war ariiba waa war khatara warka ayaa sheegay markaas waa laleeya warkaa waxaa sheegay ninkii hebel hebel ahaa markaasu mm, de halkii fadhiya wuxuu ohanaya ninkaa warkiisa naga hubiya ninkaa warkiisa ah, ninkaa warkiisa waar warkaa inaga hubiya muxuu tilmaamaya warka ninkaasi la tafaruday inaanu ninkaasi nin warkiisa wuxuu la gaar noqdo nin la qaadanaya inaanu ahayn waa hagaag waay wuxuu sheekhu sheegay xadiiska shaadka inuu min qabiili daciif yahay ayuu sheegay amiladii uu musanifku sheegay amiladii musanifku sheegay waxaa ka mid ahayd xadiiska wariyey imaam muslim raximah ullah fi saxiix uu ku wariyey macruufka ah imaam alacmash waxa weeyaan aimada badan ee culimada ay ka wariyeen xadiiskaas min xadiisi abi hurayra radi allahu canhu waxa uu yidhi idaa walaqa alkalbu fii inaai axadikum falyuriqhu haddii midkiin hadduu ay cabo midkiin weelkiisa uu ka cabo weelkii biyi ugu jireen u dharqado falyuriqhu ha daadiyo biyi ha daadiyo uma liyaksilu sabca miraarin toddoba jeer ha maydho xadiiskaasi waa xadiis macruufa ah. luqaa kusoo marteen iyo kutub kale soo ma ha xadiis macruufa ah. wey siyaadada ku saabsan falyuriqhu ha daadiyo siyaadadaasi xadiis ahaan ma sugan tahay baa la ysku qabtay haadihi ziyaada waxaa lagu murmay oo aimadu isku qabteen amaba tilmaa waxa weeyaan aimadu ka hadleen ziyaadadaasi ma sugan tahay xadiis ahaan aimada sida imaam nasaa-i iyo aimo kaleba ay sheegeen waxa uu sheekhu inoo sheegay inuu nisa inuu nasaa-i yidhi ma ogi axad ruwaadda ka mida oo la weriyey ama ku raacay cali bnu mushir raawiga la yidhaahdo ziyaadadaa inuu acmash ka wariyo ya walihaada culimada qaarkood waa kuwa sheegay inaanay maxfuud ahayn macnaheed waa maxay ziyaadadaasi maxfuud maaha xadiiskaasi maxfuud maaha macnaheedu waa shaad wey oo shaadka maxaa muqaabil ah shaadka maxaa muqaabil ah maxfuud munkarkana maxaa muqaabil ah macruuf waadix sooma markay aimadu ku leeyihiin xadiiskaasi waa shaad macnaheedu waxa weeye riwaayada maalan cali ibnu musir iminka uu wariyey ee uu acmash ka wariyey inuu yidhi idaa walaqa alkalbu fii inaayi axadikum falyuriqhu sabca miraarin sabca miraarin sidaa uu yidhi riwaayadaas falyuriku waa shaado cidda aan riwaayadaa sheegin riwaayadooduna waa maxfuud saa awgeed ba aimadu waxay ku leeyihin inahaa riwaayadani laysat maxfuuda ama gayru maxfuudatin ibnu cabdibar muxuu yidhi lam yadkurhaa may sheegin riwaayadaasi alxufaadu nimankii xifdiga badnaa ee min asxaabi alacmash caalimka acmash la yidhaaha cali bn musir xadiiskani uu ka warinayo raggii xadiiska ka wariyey ee ee kala wariyey maaragtay acmash may sheegin ka abi mucaawiyataba weeyaan wa shucba amiiru lmuminiin fi lxadiid raggaasi abi mucaawiye iyo shucbat ibnu xajaaj iyo raggii lamidka ahaa ee acmash weliba ragga xadiiskiisa ku sheegan ahaa may ziyaadadaa may sheegin walihada ibnu manda muxuu inagu yidhi laa tucrafu can الnabiyi salى اllahu alayh wasalama biwajhin min alwujuh ila can cali bni musr bihada اlisnaad riwaayadan cid aan cali bn ziyaadada ah falyuriqhu ha daadiyo ziyaadadaasi xadiis ahaan raggii acmash wax ka wariyey ama maba maba maba lahayo cid sheegtay aan ahayn cali bnu mushir oo waxa weeyaan acmash ka wariyey ardaydii acmash ah ka warisay cali bn musir wax la warisayna warkaa ma sheegin macnaheed waa maxay nin wargaleena oo raggii xadiiska xadiiskoodu maqbuulka ahaa ayaa waxa uu sheegay war raggii la wariyey aanay sheegin waadix sama waadix wey waay bal aynu eegno bal aynu eegno ragga eh, xadiiskan acmash ka wariyey shucba ayaa xadiiska acmash wariyey abu mucaawiya oo ay culimmadu yidhaahdeen waa awhaqu nnaasi fi lacmash waxay culimmadu yidhahdeen shucba abu mucaawiya waa awhaqu nnaasi fi lacmash caalimka acmash la yidhaha axaadiistiisa marka la ysku qabto ninka axaadiistiisa ugu aqoonta badan ee ugu dabdiga badan ee ugu xifdiga badan ee warkiisa la qaato ee ragga intii kale ka ka awooda badan fii hada albaab waa abi mucaawiya abu mucaawiya culimadu waa waa awhaqu nnaasi fi lacmash cid acmash wax ka wariso oo ninkaa ka xifdi iyo dabdi badan axaadiistii acmashu ka xifdi dabdi badan ma jirto bal ninkaasoo shucbana ku biiray ka war ya shucb ibnu xajaaj oo ninkaas oo ku biray ka abu usama xamaad ibnu usama isna xadiiska saas wuxuu wariyey biduuni hadihi ziyaada ismaaciil ibnu zakariya ayaa biduuni hadihi ziyaada wariyey shucbe riwaayadiisa axmed iyo keyrkeed baa wariyey abi mucaawiya riwaayadiisa axmed iyo keyrkii baa wariyey abu usama xamaad ibnu eh, ibnu usama ibn abi shaybaa wariyey ismaaciil ibnu zakariya muslim baa fii saxiixii ku wariyey xafs ibnu khiyaas taxaawi baa fii sharxi macaani aataar ku wariyey jariir ibnu cabdilxamiid isxaaq ibnu rahuya saaxiib imaam axmed ayaa musnadkiisa ku wariyey cabdiraxmaan ibni xumayd aruasi waxa weeyaan tabaraani baa mucjam sakiirka ku wariyey kullu haaulaai ya toddobadaas raawi waxa weeyaan qaar kamidihii ay kaga awood badan yihiin xadiiska acmash cali bni musir aimo kale oo waaweynino ku raaceen waxay dhammaantood wariyeen rawow xadiiثa can اlacmash falam yadkuruu hadihi اlafظة alati infarada biha cali bni mushir lafdiga cali bni mushir uu la goonidaga noqday may sheegin may sheegin sidaa awgeed baa aimo badani lafdiga ay ugu xukumeen inuu yahay shaad uu yahay waa hagaag waa miaal waxa weeyaan sax ah wey waa hagaag su-aal halkan imika waxaynu sugnay inaanay xadiis ahaan u sugnayn falyuriqhu ha la daadiyo wixii uu eygu dharqaday ha la daadiyo lafdiga amarka ah falyuriqhu ee daadinta amraya inaanay ziyaadadaasi sugnayn baynu sheegnay soo ma fiqhi ahaan maxaa laga yeelaya fiqhi ahaan maxaa laga yeelayaa miyaa la daadinayaa miyaa lagu intifaacayaa miyaa lagu weysaysanayaa waysama ku sugnaanayaan waxa weeyaan dee warkaa fiqiga ku haysaan soo ma inagu hadda waxaynu ka hadlaynaa hal hadihi ziyaada haabitatun ka min xayu riwaaya ziyaadadani ma sugan tahay xagga riwaayada waadix soo ma a ma sugan tahay min xayu riwaaya farqi baana udhaxeeya inay min xayu riwaaya ziyaadadu sugnaato ama aanay sugnaanin iyo in xukunku uu sidaa uu yahay la sheegay waadix soo ma labada masle kalefaan o xukunka waaa laga yaaba in wax kale loo deliishaday di xukunka waa laga yaaba in kale loo deliishaday aan ziyaadadan oo keliya loo cuskanin oo maalan eh, waxyaaba loo cuskanaya ay kamid noqoto dee eyga waxa weeyaan maaragtay lucaabkiisu waa nijaas soo ma ya dee wixii u dharqaday inay nijaas noqdaan o deedna sidaa lagu daadiyo oo xukun kale lo ama waxa weyaan lagaga tago xukun kale in loo sabab kale in loo qabsadaa laga yaaba lakin hadda maxaynu ka hadlaynaa hal hadihi ziyaada haabitatun ka esh ka eesh ka riwaaya ka riwaaya ahaan ma sugan tahay taana wayna saa ufahanto taana wayna saa ufahanto wa qaala imaam abu dawud raximah llah wuxuu yihi fi sunani xadaثna cabdالرaحman bn bشhr bn cabdالxakm النaysaburi qala xadaثna muسى bn cabdالعaزيز qala xadaثna الxakم بn aban عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qال للعباس بن عبدالمطلب yا عباس yا عmاahu waayahay xadiidka cikrima wariyey cabdillahi bn cabaas laga wariyey bal hadda dhegeyso waa mihaal labaade imaam abu daawuud ayaa fi sunan ku sheegay oo ku wariyey inu min xadiisi cikrimata can ibn cabaas inuu yihi radia allahu canhu cabdillahi bn cabaas rasuulka ayaa wuxuu ku yihi cabaas ibn cabdimualib nabigii cabaas maxay isu yihi nacam cabaas mm. oh. muxuu nabigu yihi ma nebiga adeeroa ah, waay cabaas waxaa weya nebi maxamed sala allahu alayh wasalama adeerkii rasuulkana sala allahu alayh wasalam dacwaddii loo soo dhiibay iyo islaamnimadii imise adeeradii soo gaadhay afar baa soo gaadhay labana way islaameen labana gaalnimadii ayay ku dhinteen waay cabdillahi bn cabaas iyo nebigu markaa waa ilmaadeen qaala wuxuu yihi cabdillahi bn cabaas nabigaa wuxuu ku yihi cabaas bn cabdimualib yaa cabaaso cabaasow yaa camaahu adeerow alaa ucطika miyaanan miyaanan ku siinaynin alaa amnaxuka miyaanan waxa weeyaan wax cid lagu sharfa kugu sharfaynin alaa axbuuka miyaanan kaa farxinaynin ya alaa afcalu bika cashara khisaalin miyaanan kuu sheegaynin toban shay oo idaa anta facalta dalika haddii aada samayso afar allahu laka gafar allahu ilahi u dhaafayo laka adiga dembaka dembigaagu ku dhaafayo awalahu kii hore iyo aakhirahu kii dambaba qadiimahu kii kii wakti hore aada samaysay iyo xadiidahu ka cusub ee aad hadda samaysayba khaaahu gefkiisii iyo wacamdahu ukaskiisii sakiirahu yaraan kiisii yaraa iyo wakabiirahu kiisii weynaa sirahu kaad kaad qariqarsa qarsatay ama aad dadka ka qarisay ee qarsoona iyo wacalaaniyatuhu kiisii muuqdayba cashru khisaalin toban kaashan miyaanan ku siinin bu ku i nabig wasalaam cashra khisaalin dhe xaalay cashra khisaalin toban toban waxa weeyaan ay tahay shay alaa ucika miyaanan ku siinayn wax weyn oo khayra alaa amnaxukana waxa weya maniixada waxa la idhaha qofka waxaad xoolaha neefka xoolaha qofka aad u siiso inuu maalo ma aragta inuu maalo oo ku intifaaco oo uu dheefsado miyaanan dheef ku siinayn alaa axbuka miyaanan kaa farxinaynin maaragtaa saas wey miyaanan kuu sheegaynin wax haddaad samayso dembigaagii horo dhan la dhaafayo awalkiisi iyo aakhirkiisi ya qadiimkiisii dembigii wakti hore aad socoysay iyo xadiiskiisii kii cusbaa khataahu wa camdahu gefkiisii iyo ukaskiisii sagiirahu wa kabiirahu kiisii weynaa kiisii yaraa sirahu wa calaaniyatahu kii muuqday iyo kii qarsoonaa tobankaas wax tobankaa shay lagugu dembi tobankaa nooca lagugu dhaafo miyaanaan kuu sheegin an tusaliya waa inaad tukataa arbaca ragcaatin afar ragcadood baad tukanaysaa bal hadda afartan ragcadood u fiirsadan ragow afartan ragcadood iyo bal salaada taqaaneen hadday soo hega an tusaliya waa inaad tukataa arbaca ragcaatin afar ragcadood baad tukanaysaa taqra-u waad akrinaysaa fii kulli ragcatin ragcad kasta faatixata alkitaabi ayaad akrinaysaa faatixadii iyo wa suuratan suurada ayaad akrinaysaa fa idaa faraqta min alqira'ati markaad qira'adii ka faaruqdo fii awali ragcatin ragcadda koobaad fii awali ragcatin ragcadda koobaad waxaala anta adigu qaa'imuna taagan tahay qulta waxaad odhanaysaa adoo taagano rukuucin baad odhanaysaa subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaha illa allah wallahu akbar ya khamsata cashara mara shan iyo toban jeer baad saa odhanaysaa ilaahay baa xumaan oo dhan kana sahan mahadoo dhan allah iskale mutlaqa cid xaq loogu caabudoon isaga ahayni ma jirto ciddii kasoo hadhayba baatil baa lagu caabuday ya ilaahay baa cid walba ka mudan oo ka weyn شhan iyo toban jeer baad saa ku celinaysaa waa taagantay waana taagantay weli maad rukuucin uma tarkacu deedna waad rukuucaysaa fataquluhaa intii baad odhanaysaa waxaala anta adiguna raakicun aad rukuucsan tahay casharan toban jeer baad saa odhanaysaa subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaha illa allah wallahu akbar ayaad adoo rukuucsan toban jeer odhanaysaa uma tarfacu raasaka madaxaagaad ka qaadaysaa min arukuuci baad ka kacaysaa oo fataquluhaa waad odhanaysaa casharan toban jeer baad intii oo kale iyadana odhanaysaa subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaha illa allah wallahu akbar toban jeer odhanaysa uma deedna tahwii waad saajidan tahwii waad hoobanaysaa saajidan xaalaatay mid sujuudaya fataquuluhaa alfaadii aan kuu sheegaad odhanaysaa waxaal anta adiguna saajidun aad sujuudsantahay casharan toban jeer baad odhanaysa subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaha illa allahu akbar baad toban jeer odhanaysa waa hagaag uma tarfacu raasaka waad ka qaadaysaa min asujuudi baad ka kacaysaa fataquuluhaa casharan toban baad intii oo kale odhanaysa uma tasjuud waad sujuudaysaa fataquuluhaa waad odhanaysaa casharan toban jeer uma tarfacu raasa ka labaad baad ka kacaysaa fataqula cashran toban jeer baad odhanaysaa fadalika intaasi dhammaantood dhammaanteed khamsun wa sabcuuna weeye shan iyo toddobaatan jeer baad waxaa tidhi subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaha illa allah wallahu akbar marka laysku daro wadarteedu waa intaas fii kulli ragcatin ragcad kasta tafcalu dalika arrintaas ayaad samaynaysaa fii arbaci ragcatin afar ragcadood baad tukanaysaa ragcad kasta aad saa u tukatay salaadan iyo salaada taqaaneen ma isku mid ba ya ha salaadan iyo salaada taqaaneen isku mid maa waa hagaag waxa uu yihi cabdillahi nabigu wuxuu ku yihi sala allahu alayh wasalam cabdillahi cabaas ibn cabdilmutalib ragcad kasta sidaasaad u tukanaysa afar ragcadood oo ragcad kasta sidaa aad u tukatayd ayaad eh, tukanaysa in istatacta haddaad karto an tusaliyaha inaad salaada tukato fii kuli yowmin maalin kasta inaad tukato maratan mar qura inaad tukato fafcal samee fain lam tafcal haddaanaad maalin kasta tukan karaynin salaadaasi afartaa ragcadood sidaa loo tukanayo fa fii kuli jumcatin maratan usbuuc kasta hal mar samee fain lam tafcal haddaanaad awoodi karaynin fa fii kuli shahrin bil kasta maratan mar samee fain lam tafcal haddaad awoodi kari weydo fa fii sanatin sanad kasta maratan mar samee fain lam tafcal haddaad awoodi kari weydo fa cumrika maratan weligaaba hal marun samee salaadan ahlulcilmi waxay u bixiyeen salaat atasaabix salaat esh salaat atasaabix magacaas ayay caan ku tahay mashhuur ku tahy haddaad doonto inaad raadiso xukunkeeda ahlulcilmigu se u fasireen waxyaabihii ay ka yidhaahdeen waxa weeyaan waxaad ku raadinaysaa magaca ah salaat atasaabix atasaabix salaat atasaabix maxaa loogu bixiyey dee subxaan allah imse jeer baa la odhanaya ragcaddii subxaan allahi walxamdu lilahi walaa ilaha illah wallahu akbar digri ayo mise jeer baa la ohanaya halkii ragcad shan iyo toddobaatan jeer soo ma ah, saa ogeed ba ahlucilmigu salaat tasaabiix bixiye salaata tasaabiix waayahay ma sugan tahayoo waxa weeye ma ku jirtaa salaadaha haabitka ah ee lagu cibaadaysanayo nebigu alayhi salatu salam waxaa laga sheegay inuu yihi maalin kasta haddaad tukan karta tuko haddii kale usbuucii hal mar tuko haddii kale bishii hal mar tuko haddii kale sanadkii hal tuko haddii kale cumriga dhammaantii hal tuko horta inaanay faral ahayn xadiiskay ka caddahay soo ma oo dee faralku makhiyaar buu leeyahy ya ha inay sunno tahay baa xadiiska ka cad laakiin ahlulcilmi waxay isweydiiyaan sunanimadeedu ma suganta aad baa laysugu khilaafay aada ayaa laysugu khilaafay ahlulcilmiga qaarkood xadiista soo aroortay xoojiyey ayaa jira sababta la isugu khilaafina waa axaadiista kusoo aroortay xadiiskani ka mid yahay ayaa axaadiis dacfi ku sugan yahay ah qaarkeedna dacfigeedu aada u shadiiday yahay ma garata bacdulculamaa oo isku xoojiyey oo soo isku kabkabay oo soo dhaweeyey baa jira ma fahanta laakiin culimo badan oo culimadii xadiis ka midii salaata tasaabix waxay sheegeen inaanay sugnayn oo nebiga ka sugnayn sal la alay slam haddaanay nebiga ka sugnaynna ma lagu cibaadaysanaya nacam ma lagu cibaadaysan maayo inay cibaado noqoto waxa shardi a ah maxay dee inay ah, inay inay horta daliil ahaan sugnaato ahbit ilcarsh marka hore horta carshiga sug oo dee si fiican u dhiso dee tiirarkiisa iyo wixiisoo dhan iyo wixii isku taagi lahaa carshigu waa sariirtu amiirku ku fadhiistay sar ka sarreysa dadka ma garad horta balba halkaas si fiican u dhis markaad si fiican u dhisto dabeedna samanqush dabeedna qurqurxi ah qurqurxi oo ma garanaysa siduu ilqabad ku noqon lahaa samee laakiin hadduu isagu marka horeba sugnayn de maxaad ka qorqurxin kaliba u dimayaa ama qurxis mayaa lagaa yidhi dib ah, waa lax baa lagaa yidhi dibaya soo garas fii isnaadihi buri sheekhu fii isnaadihi waxaa ku sugan muusa ibn cabdilcasiis qaala ibnu maciin bal xadiiskan inta cilo ku sugan sanadkan aynu sheegnay inta cilo ku suganeed isnaadkiisa waxaa ku sugan ko muusa ibn cabdilcasiis muuse ibn cabdilcasiis ibnu maciin muxuu yihi laa araa bihi ba'san laa araa bihi basan waa waa jarxin hebel xaalkiisu waa waa dhow yahay macnaato maxaa la tilmaamaya inaanu xifdigii sidii loo baahnaa ahayn wa qaala nasaa-iy nasaa-iy laysa bihi basun ha warkiisu waa waa yaro dhow yahay wa qaala ibnu xibaan ibnu xibaan wuxuu yihi rubamaa akhطa inuu gafaa dhacda wa qaala abulfadli sulaymaani wuxuu yihi munkaru اxadiiث ninkaas waa nin xadiiskiisu munkar yahay wa qaala ibnu madini cali ibnu madini wuxu uhi daciifun weeye waa daciif dacfigiisuna min qibali xifdihi ka yimi xifdigiisuna aanu aanu waxa weeyaan fiicnayn wey marka ninkaasi xadiiska xadiiskaas xadiiskan riwaayada abu daawuud ninkaasi waa ku jiraa taasi waa cilo waa hagaag taasi waa cilo xadiiska lagu cileeyey wqaala alxaafid ibn xajar raximah llah fi talkhiis xadiisu ibnu cabaas xadiiska cabdillahi ibnu cabaas axaadiis axaadiis baa kusoo aroortay salaatu tasaabiix uu ka mid yahay xadiis ibnu cabaas yani laysa sida xadiiska sida hadalka xaafid ibn xajar ba ka cad laysa huwa alxadiis alwaxiid ee filbaab kusoo arooray laakiin waxaa laga yaaba inuu yahay kuwa ugu ugu sokeeya ama ugu dacfiga yar leh inuu xadiis ibnu cabaas yaqrubu wuxuu ku dhow yahay min shari اxasan xadiiskii xasankaabuu ku dhow yahay yani adiiska xadiiskaasi inuu xasan noqdo way dhici kartaa buu leeyay ilaa anahu shaadu hase yeeshee xataa haddii haddii xasanka darajaadkii ugu hooseeya xasanka lagaba soo qaado waa shaad oo muxuu shaad u noqday lishidat اlfardiyati fiihi kelinnimo zaa'ida ku sugan oo waa maxay dee salaad baa lagu sugayaa halkan salaadihiiba aan shabihin salaadaan salaadiba hay-adda ka shabihin cid nimankaa la warisana aanay jirin ayaa halkan lagu sugaya marka haddiiba laga soo qaado inuu darajaadkii xasanka tii ugu hooseysay qaadan karo ama tii ugu yarayd uu qaadan karo shaadnima aanu ka baxsanaynin oo wuxuu noqonayaa xadiis shaada waadix walow sanadkiisu haba ansaxee shaad buu noqonaya walow waaa sanadkiisu xasan ba ha noqdee shaad buu noqonaya waa lishidat اlfardiyati fiihi waa tafarudka daran ee ku jira dartii iyo cadami lmutaabici wاshaahidi min wajhin muctabar iyo iyadoon la haynin cid u markhaati kacday oo warkan la ku raacday ama warkan la sheegtay mutaabic waxa weeyaan cid kala warisay sheekhiisu warkan ka wariyey cali bnu musir lama hayo cid warkan la warisay oo acmash kala warisay waynu soo sheegnay soo ma saasoo kale laga wadaa yani waxaa laga wadaa muuse ibnu cabdilcasiis xadiiskan cid la warisay oo kala warisay sheekhiisa xakam ibnu amaan oo mutaabica lama hayo cid shaahida oo marag u noqoto oo weji muctabara ku timi oo tixgelin wejigooda uu leeyahayna lama hayo macnaheedu waxa weeye cid kale oo ruwaada oo cabdillahi ibnu cabaas xadiiskan ka warisayna iyana lama hayo wa mukhaalafati hay-atiha iyo hay-addeedu khilaafka ay khilaaftay ati baaqi salawaat salawaa salaadihii kale oo dhan bay ka hay-adduwanta salaadihii kale oo dhan ayay ka haydu hay-addii salaadaba salaadihii wax badanoo oo kamid ah waa ku khilaaftay waa hagaag waxaa laga yaaba ina isweydiisaa tirahdo oo dee salaadaha qaarkood baa hay-addii salaadaba khilaafsane maxaa ta maxaa tanoo keliya ceeb ka dhigay salaat salaat lkhawf ma khilaafsana salaadii caadigeed sida loo tukan jiray ha laakin dee salaat lkhawf axaadiista kusoo aroortay waa axaadiis qawiya oo saxiixa oo haabita oo laa khubara fiiha tan laakiin xadiistii kusoo aroortay waa la hayaa war ma sugantay mise ma sugna waadix sooma hay wa muusa ibnu cabdilcasiis warkan dhegeyso wa muusa ibnu cabdilcasiis raawiga la idhaha wain kaana saadiqan saalixan haba ahaado nin run badana oo saalixan wanaagsan falaa yuxtamalu minhu laga aqbali maayo hada tafarud tafarudka muuse bnu cabdilcasiis walow nin saalixa ha ahaado walow nin saduuqa ha ahaado oo saduuq hadda waxaa laga yaaba saduuqu lahjati nin aan been lagu aqoonin saalixahoo diin badan ha noqdo laakiin ma aha nin tafarudka wuxuu la gaar noqdo ee aan cidibo la warin nin la qaato maaha warkana isagaa la tafaruday weji muctabara oo mutaabaco iyo shawaahid weji muctabara oo tixgelinla loogu hayaana ma jirto waadix sooma macnaheetu waxa wey mutaabacaadka iyo shawaahidda dad meelaha qaarkood aad ku arkaysa ama riwaayaadka qaarkood oo kala arkaysa isaga way xadiiska way kasii dacfi daran yihin maalan su-aal baan idin weydiinaya haddii la wariyo maalan ad salaatu tasaabiix lagu wariyo xadiis kale isagoo min min xadiisin aakhar ama raawi kale oo cabdillahi bin cabas ka wariyo ama min xadiisi saxaabiyin aakhar ay ku timaado laakiin uu xagga dacfiga ka daran yahay kan maala matruuk ama kadaab ama wadaac ama nin la yidhi munkar lxadiis ama la yidhi wahyu lxadiis ama la yidhi faari faasiqun yasruq lxadiis miyaa miyaa lagu kabay xadiiska adhowto miyu wax inoo taray haba inoo tari ma a ah, xaalkiisu wuxuu noqonaya un hadduu sii go-ay soo ma hay marka si awgeed ba sheekhu wuxuu ku yihi wacadamu lmutaabici washaahidi min wajhin muctabar muxuu ku tilmaamaya axaadiista baabka ku soo aroorta inaanay ictibaar badan iyo tixgelin badan lahayn oo dacfi badan ay ku yihin waa hagaag ha ibnu xajar hadalkan kale uu yidhi dhegeyso wa qaala alxaafid ibnu xajar fi itxaafi lmahara itxaafu lmahara kutubta horta atalkhiis alxabiir iyo itxaafu lmahara waa laba kitaab oo kutubta xaafid ibnu xajar kamida raximah oo laba kitaab oo uu kutub tii cilmiga ee xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalama ugu shaqeeyey laba kitaab oo m oo loogu shaqeeyey kitaabka hore kutubtii fiqiga ahayd axaadiistii ku taalay ma garata lagu talkhiisiyey weeye wuxuu yihi xaafid ibn xajar qultu waxaan idhi dakarahu bnu lmadini xadiiskan waxaa sheegay cali bnu madini cali bnu madini sheekhu man sheekhu man albuhaari waman tirmidi soo ma ya tirmidi wax moo dhigan maka ma ka baqateen hay soo hubiya waay qultu waxaa ihi dakara ibnu madini baa sheegay fi lcilali buu ku sheegay faqaala wuxuu yihi cali ibnu madini xadiiskan wuxuu ku sheegay cilalka ayuu ku sheegay faqaala wuxuu yihi huwa xadiiskani xadiidun weeyaan xadiiska oo munkarun waa xadiis aada munkaru ah oo aimadu diideen oo la diiday weeye wa qaala wuxuu yihi ra waxaan arkay imaamwaxaa laga yaaba inaad tiraado sheekhu muxuu cuskaday warka cali bnu madiini wuxu uhi ra xadiiskan waan arkay fii asli kitaabi ibraahim ibnu lxakam ibnu amaan ibraahim ibnu xakam ibnu amaan ninka la yidhaahdo usuushii xadiiska ahaydee xadiiskii nebiga uu ku qortay uu haystay baan ku arkay oo ibraahim ibnulxakam ibnu amaan waayo muuse ibnu cabdicasiis sheekhu xadiiska ka wariyey inankiisii weye warkaa ma fahmi muuse ibnu cabdilcasiis xadiiska wuxuu ka wariyay xakam ibnu aban xakam ibn aban inaanu dhalayo ibrahim la yidhaahdo oo usuushii aabbihii haysta aabbihii xakam ibnu abaan usuushiisii xadiistiisii haystay oo kutubta ku qornaa ayaan ninkaasaan kutubtiisii arkay buuhi an abihi isagoo xadiiskii ka warinaya aabihi ibrahim ibnu xakam ibn aban ba xadiiskii aabihii ka warinaya mawquufan alcalaa ikrimata isagoo xadiisku cikrimo mawquuf ku ah oo min qowli cikrimo ah ee aan min qowli nabiyi sala allahu alay wasalam ahayn ama mawquuf ahoo min qowli cabdillahi bni cabaas ah oo ah waxa weeyaan aan marfuuc ahayn xadiiskii isagoo aan asalkii sheekha kusoo arkay muuse bnu cabdilcasiis sheekhu xadiiska ka warinayay ayaa usuushii xadiiska uu haystay ee uu qortay culimadiisa uu ka qortay axaadiistii uu wariyey kutubta ku qoray baa laysdul taagay oo la arkay xadiiskan inuu xakam ibnu abaan wariyey isagoo mawquufa oo aanu isagoo marfuucaba warin maxaa meesha ka soo baxday waxaa meesha ka soo baxday muse ibnu cabdilcasiis inuu xadiiska ku wahmiyeydi oo ku qaldamay oo isagu marfuuc ka dhigay isagoo mawquufa waadix ya ikhwaan ha wa muuse ibnu cabdilcasiis muuse ibnu cabdilcasiisna raawihii raawiga isagoo munka isagoo marfuuca xadiiska wariyeyna munkarulxadiisi weeyaan wadacafahu w daciifiye wadacafahu cali bnu madini xadiiskiina wuu daciifiyey muuse bnu cabdilcasiisna waa daciifiyey marka maxaa loo cuskaday muuse bnu cabdilcasiis qariinada loo cuskaday inuu xadiiska ku wahmiyey laba shay baa loo cuskaday mid weeye xifdigiisoo wax ka sii yihiin xifdigiisoon wanaagsanayn ta waana sababta keentay wixii uu la tafarudo inaan sidooda loo aqbalin waadix talabaad weeyaane sheekuu xadiiska ka wariyey kutub usuushii uu haystay uu ku qortay xadiiskaaba loo noqdayba kutubtii usuusha u ahayd uu ku qortay xadiiska ee uu culimadiisa ka yeedhsaday ayaa loo noqday oo inankiisa ibraahim hayo markaasaa waxaa laga soo helay xadiiskiiyo mawquufa taasina soo cillo labaad ma taasina waa cillo labaad oo tilmaamaysa inaanu xadiiskan dabdinin inaanu xadiiskan dabdinin salaatu tasaabiix aimada xadiiska in badan oo kamid ihi sidaa awgeed bay u daciifiyeen aimada xadiiska culimada qaar kitaabka alifay waa jiraan culimada qaar aaadiistooda axaadiisteeda soo dhaweeyeyna waa jiraan ha waa jiraan culimada soo dhaweeyey abu daawud baa kamid a waxaa kamid a imaam tirmidi waxaa kamid a daara qudni waxaa kamid a naysaburi waxaa kamid a alimaam lmundiri waxaa kamid a xaafid bn xajar oo meelaha qaarkood waxa weeyaan ku maaragtay ku tilmaamay inay qawi tahay meelaha qaarkoodna sidaa aynu sheegayno tilmaamay inaanay sax ahayn <clears throat> sheekhu albani ullah markii hore salaatu tasaabiix waxa uu sheegay axaadiista kusoo arortay inay isxoojinayso oo ay xasan tahay laakiin raximah llahu fii aakhiri cumrihi uu ka noqday warkaas waadix wuxuunu sheegay axaadiista baabkaa kusoo arortay inaanay isquweyneynin ayuu sheegay waxaanu yihi xadiiski xadiiska baabkaa kusoo arortay waa shaadun munkar waa hagaag culimada daciifisay waxaa ka mida imaam axmed waxaa ka mid a abu zurcat arazi waxaa ka mid a sidaa aqwaashiisa aynu hayno waxaa ka mid a waxaynu ihi imaam axmed iyo abu zurca iyo abu xaatim waxaa ka mid a ibn اljawzi waxaa ka mid a ibnu taymiya raximah اllahu tacaala Eh, waxaa ka mid a ah sida aynu aqwaashiisa arkayno cali bnu madini waxaa ka mid a ah xaafid ibnu xajar culimada qaar kutub ka alifayna waa jiraan culimada qaarkood kutub ka alifayna waa jiraan masaa-il kale culimada qaarkood u qabsadeen dacfigeedana waxa weeyaan waa jirta marka xadiis ahaan sidaas ayuu warkeedu yahay sida ay u dhowdahay min xayثu sanaacan xadiisiyana sida sawaabka u dhowna waxa weeyaan min qowli ahli اlcilm inaanay sugnayn inaanay sugnayn waay haddaad aragto qof salaadan tukanaya oo isagu waxa weeyaan qaatay culimada xoojisay ama soo dhaweysay aqwaashooda de hala yaabo ya hala yaabo waadix sooma hay oo iyaga qalidanaya laakin sida sawaabka u dhawiyo iyo iyo iyo iyo iyo adharka waxa weeyaan inay tahay axaadiista baabka kusoo aroortay waxa weeyaan axaadiis shaada oo munkara laba dhinac bay shaad ka tahay min xayu riwaaya waxaa kale shaad ka tahay min xayu mukhaalafatiha lihayati baaqi asalawaat waa hagaag wuxuu yihi malifku markaa almunkaru malifka halkan wuxuu inoogu sheegay marka laba miaal oo uu leeyahay xadiiska laba miaal oo uu leeyahay xadiiska shaadka miaal wuxuu keenay raawi iqaa oo ruwa iqaada khilaafa miaalna wuxuu keenay raawi xadiiskiisu ay u dhowday inuu inuu noqdo xasanka maraatibtii ugu hooseysay ama ahlulcilmiga qaarkood xasan xadiiskiisa ka dhigeen oo xadiiskiisi ushaad noqday likownihi tafarada bihi waadix sooma likownihi tafarada bihi ama raawi laa yutaxamalu tafaruduhu tafarudkiisa wuxuu la gaar noqdaa aan aan la qaadanaynin oo xadiis uu la gaar noqday ayuu miaal u keenay oo salaat tasaabix salaat tasaabix kutub baa laga alifay sheekh bacd ahlicilmi alafu fiiha kutub kutub bay ka alifeen marka haddaad ubaahato waad eh, waad helaysaa waanaad arkaysaa aqwaasha ahlulcilmiga waxa weeyaan ay ka yidhaahdeen waaya